بسحمك في الشغال فصل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رsuل الlah وعلى آله وصaحب وله أmا bعd waxaan soo garnay halka mualifku i fasl fasalkani wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha labadii iskuulsatay ay ku kala fasaqan karaan ee ceeb ah midkood ku soo baxday ama labadooduba marka fasalkan wuxuu yihi idaa wajada hadduu helo axaduhumaa midkood alaakara kan kale majnuunan isagoo waalan aw majduuman ama cudurka juudaanka la yihaahda qaba aw abrasa ama uu baras qabo waa tusaale cudurrada iyo ambaab ay rag iyo dumarba wadaagaan aw wajadahaa ama ninkiibaa gabadhii helayba rasqa ah iyadoo xubinkii taranka uu hilib qariyey aw qarna ama ay lafi qarisay aw wajadatu ama gabadhiibaa ninkii heshay oo kala kulantay ciniinan isagoo ciniin ah aw majbuuban ama laba gooyey habata alkhiyaaru khiyaarkiibaa sugnaanaya fii fasi caqdi caqdigii iyo guurkii in la fasaxo cala alfawri degdeg cinda alxaakimi qaadiyan agtiisana lagu fasaxo sawaaun waxaa isku mid ah kaana bihi qofkan laftiisu ha qaba wax fasaxanaya mila daalika alcayni caybkaa iyo cudurkaasoo kale kala haado hadduu cudurku mid mushtaraka yahay weeye am laa yuusan ahaan halkan mualifku wuxuu kaga hadlay qadiyad la xidhiirta waxyaabaha gurinaya ama ka hor imanaya maqsuudka iyo ujeedooyinka caqdiga nikaaxa looga jeedo guurku waxaynu soo marnay in badan badanna nusuustu sheegtay asbaabtiisi iyo gaayaadka maqaasida danta laga leeyahay waxaa ka mid a dadku inay isweheshadaan saas darteed baa guurka lagu tilmaamay sakanan meel lagu xasilo wey labada isguursatana labada qof ee isugu wehel fiican wey walidaalika guurka wax kasta oo ka hor imanaya deganaanshihii iyo in la isku xasilo oo sakankii iyo unsigii wehelkii diidaya oo waxaa la leeyahay waa cuyuub maqsuudkii guurka iyo zawaajka diidaysa ka hor imanaysa oo gurinaysa cuyuubta haddaba waa saddex qaybood qayb ragga khaas ku ah iyo qayb dumarka khaas ku ah iyo qayb mushtarago ay wadaagaan qaybta ay wadaagaan saddex buu ka soo qaatayo mid waa jawnkii ragguna waa maalan karaa dumarna waa maalan karaa haddii qofkii markii caawa guriga la isugu yimaado midkood midka kale inuuba waalan yahosan caqliba lahayn waarto ama jin ha hayo ama si ahaanba ha isugu dhexyaaco oo u khafiifo qofkii waa waalanya labada labadan isguursatay kan waalan mooyeen midka kale xaqulfaski buu leeyahay ama cudurkii judaanka ahaabaa haya ee shirka inta uu guduubto marka dambe googoo waana cudurada la isku tallaalay yidhaahdeen markay cudurada qaydinayaan qaybina haddii dooniya qadarka tajribada la tajribadu waxay tustay inay gudbaan qaybna waa qayba aan gudbin judaam haddii lagu arka midkood maadaama ay bannaanayd in la karantiiro dadkana laga dhex saaro sida daacuunka oo kale ee qofku qof juudaan qabo uusan ku ogeyn uusan ku talagelin la noolow gurina ladeg naftu ma siinayso nabiguna ala sla slam xadiidkii saxiixa ku yiri le abi hurayra waa kii uu yihi wafira min almajduumi firaaraka min alasad qof judaan qaba waxaad uga carartaa saad libaax uga cararayso wafugo aw abrasa ama baras buu qabaaba baraskuna biabiicati bashar walow badankii ma gudba ay yihaahdaan asal ahaan haddana naftu kuma raali noqon karto walidaalika xadiidkii saddexdii alacma waalabras waalaqrac ninkii abraska ahaa malagi ilaahay qofku usoo edkeysiye usoo diray markuu u dacwoonaya calaa calayi muxuu yihi qad qashabaniy annaas qad istaqdaraniy annaas dadkao dhan baa igu naco ninkii saai arkaba ah buu inaga fogaanaya reerkii sakanka iyo xasilkii iyo inay isnuweeshadaan la rabay guri iyo gogol iyo jiibna dhex marayay hadduba mid qaba cudur dabiicadu ay tahay markay aad aragta inaad yar buusto nufray keenaysaa maqsadkii sakanka ahaa baa la waynaya saddexdan tusaalu usoo qaataye cudurro kaloo badan baa jiri kara waxay yidhaahdaan waxaa kamida fuqahada qaarkood oo iyadoon jamhuurta ahayn waxaa kamida bay yidhaahdeen alxukmu mandhalaysnimadi hadduu midkood midka kale ku ogaaday inaanu dhalinba dee faslu nikaax baa u furan waa cayd lianna maqaasida guurka dhalmada kamida ilmaa ka kamida fuqahada marka dhalmada markay yimaadeen intay barankood weydiiyeen qaarna way kala qaadeen qaarna way wada ogolaadeen qaarna waxay dhaheen may haweenta fasak bay dalban kartaa ninkuse ma dalban karo maxaa yeelay ninka naa kalaa u banaan haweentusa nin kale si kala ilmo ku dhasho ma laha aduu shuruuda xiraan cumar baa laga wariyaa sida cabdirasaaq uu soo saaraya raximah llahu tacaala musanafkiisa nin buu zaka ururin u daray aan u diray aan dhalin ninkii baa markuu soo noqday ibnu cumar oo gabadh baan guursaday wuxuu yidhi inaadan dhalin mau sheegtay markaasu wuxuu yidhi maya markaasuu yihi orodoo nafoo u sheeg khiyaarna si inay kugu rabtiiyo way kugula joogaysiiyo inay kaa tegayso khiyaarkeedasi macanaa umniya qaayo weeye aada loo hiigsada sharciguna dhiirigeliyey qofku inuu wax qabo haddayba qofka ninkii dhinaciisa ka timaado fuqahada mucaasiriintana saasay u badan yihiine cuyuubta waxay kamid tahay fasu nikaax lagu dalban karo qaybo kale rag iyo dumarba ay wadaagi karaanna fuqahadu waa isku qabteen ka bahrin fan afku hadduu shiirayo ragna waa ku dhici karaa waa xanuun rag ma ku dhici kara dumarna ma ku dhici kara fuqahaad bay isugu maandhaafeen xanaabilada aada ugu dhegay oo yihi taasi de soo shiiraya ciidamada dhoolaan karta inaan raalli ciddaan raalli ku aha inuu diido fasax xaqa loo siiya rag dumarka adag cudur kasta oo amraad way isbadbedelaan aadka kala duwana iyo wadamada kala duwana cudurro ku kala firfircoon bay leeyihiin isbedelka xayaatada iyo cuntada iyo nolosha iyo bi-adana xanuunno aan jiri jirin baa yimaada kuwa jirayna way daba go-an xaaladda sidaasoo kaleeta qaacidada waxaa la dhihi karaa cudur kasta zamaanki iyo makaanki iyo dabciga iyo curfigu ay adag tahay in lagu wada noolaado haddii qofkii u aqbali waayo xaqulfasli buu leehay saddexdaa laakiin waa tusaale ahaan ceebihii mushtaragkaa ceebaha khaaska ku ah haweenka wuxuu ka soo qaaday mana ceebaha waxaa kamid ahaadi kuwa hore mushtaraga alkhuntaa baa kamida labadii qof markay isu yimaadaan caawa ee guriga la yimaada midkood hadduu labeeg noqon kii kale xaqulfasli soomala labada bisha xilli sanad bar laba sano laga joogo bay soomaali dhexdeed ka dhacdoon darteeda galay markaasaa anigu gar xuntiya lebeed iigu horreysay markaasaan iigu dambayson arko waa qisas naadira ah. haweentii haddii xaggeeda ceebaa ku dhaca dumarka u gaara oo hadday yimaadaan ninka xaqulfasli uu yeelanayo aw wajadahaa ama wuxuu helay radqaaa xubinkii taranka baa hilib ka soo baxay ama xiranba meel lagu kala xaaja guta maba laha hilib baana xiray aw qarnaa ama laf baa xirtay labadan xaalo waa xiriirkii goholeed oon xagga haweenta suuragalba ka ahayn meeshiiba laf ama hilib baa xiray guurka maqaasidiisana waxaa ka mid a cifatu nafsi baa ka kamida oo nabig alay sala ya macshara shabaabi man istaaaca minkum lbaata falyatazawaj fainahu agadu lilbasari wa axsanu lilfari haddaan meeshii waxbaba jirin cuyubta khaaska ragga waa kuwa dumarku a labada wuxuu kusoo ururin doonaa gogosha hadday haweenkii xaggaa ka timaado iyadana waa ceeb ay fasak yeelan karto uu ninku yeelan karo aw wajadad waxay shicin niinan idninku cinda jamhuuri fuqahaai waa cudur ragga ku dhaca oo xubinta taranku aanay dareen lahayn qaar baa culimadu waxay u daliishadaan xadiidkii gabadhii nabiga u timid ee tiri rasuulku ilaahayow nin rifaaco la yidhaahdaa nu wada joognay oo saddexdii baa naga dhammaatay waxaan guursaday nin la yihahda cabdiraxmaan ibni zabiir wallaahi maa macahu ilaa mila rudbati sawbi isa marsaa u qabatay meesha wax kuma hayaysa wax maradaas oo kaleeta isna waa joogaabo riwaayad bukhaari waxay sheegtay cabdiraxmaan ibn zabiir meesha waa fadhiya mise waa loo yeeray aw dacwada waa la qaaday nabi isagii baa loo yeero la yidhi warhaye intuusan nabig riwaayadka majmuucooda waxay faa'iideynayaan nabigu intuunan dhihin xataa saduqii cusaylata wayduqa cusaylata buu isagii weydiiyey isagiina cagsi buu istaagay marka wallaahi waaa wallaahi yaa rasuula inii la anfuduhaa nafda ladiin yani haragga sida loo magdiyo xog baa loo xoqaa soo maaha xoggaasoo kale aan leehay inii la anfuduhaa nafda aladiin laakiin waa naag xunoo ninkii hore uxiisay isna halkaasu fadhiisay nabigu wuxuu laa xataa taduqi cusaylatahu idiq cusaylat riwaayadka qaarkoodba waxay ku darayaan oo musanafaadka ah inay iyadu tiri hadalka intay ku noqotay hal mar mise laba mar u wax isku day riwaayadka qaarkood waxay ku darayaan waa dambe buu nabigu ninkii cabdiraxmaan ibni zabiir oo laba wiil wato iyadiina la socotu arkay markaasuu yidhi o kuwan maxay yihin anaa dhalay makadaa dhalay haa iyadaana ii dhashay waa ninkii dacwada lagu dacweynayay ma macahu ilaa mil udbati saw laakiin riwaayadan caruurta iyo iyadaa ka noqotay sixadooda nadar baa ku jire waxaa bukhaariya inii la nafqa aladiimi nabigu su-aasha waxay leeyihin markii ay tiri ciniin weeye ninkan waxba kuma hayo isagiibuu ku noqdoo yihi war maxaa jira haddayna xaq loo lahay inay dacwooto nabiga isaga ma raadiyeen laakiin dacwadii uu qaaday buu ka ogaaday waxbay talanaysaa laakiin ninku eber maaha ninku eber maaha aw majbuuban ama waaba go aya aw xisiyan ama xiniyaha xiniyahaaba laga saaray xaaladahana waa cilal khaas ku ah ragga hadday raggii cillad ka soo baxdo uusan waxba xaajadii iyo shahwo gudan karin isagana xaqulfasqi bay yeelanaysaa habata alkhiyaaru baa sugnaanaya fii fasqi caqdi caqdigii in la fasaxaa sugnaanaya usuushay daliishadayaan xadiis waxaa kamida sunanka qaarkood lagu wariyey waxaan leeyahay bayhaqiya qaarkood wariyeen oo daciif xadiiska leeyahay nabigu gabadh reer khifaar uu guursaday markuu guriga yimid buu kandideediiy dhinaceeda buu wax cad oo waxoogay barasa ku arkay markaasuu yihi dharkaaga qaado ilxaqii biahlikii aad bay fuqahadu u daliishadaan laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jiro wuxuu dhaafu leeyahay nin la yidhahda jamiil ibni zayd iiraabna aada wejiyo badan ugu sheegay isagana aada culimadu ay ugu dhegan yihiin si ahaantiisala ayb khiyaarkii fasafo hadduu sugnaado ma mid baa iska dhaqaaqay maya horta waa calalfawdi waa deg deg xaq baa qof idinka dhaxeeyaa sidii khiyaaraadkii cuquudda aynu ku soo maray iyo buyuucda baa waxay tahay degda khiyaarkaa inaad u qaadato haddii aad waxoogay cagajiido oo labalabayso wax sii weyn meesha ma yaalla waxaa labalabaysae shaydaanka iska naanoo reerka dhaqow markaaba haddaad soo boodood maya istaagtan yaa jazminaya cinda alxaakim qaadigaa la aadaya arrintana qaadigaa xukumaya leanno qadiyadda qaadiga waxaa loo mariyey xaggiisa xuquuq baa ka dhalanaysa xuquuqda ka dhalanaysana waa tii cumar ka timid imaam malik kii muwaay uu kaga warinayay kharash baa ka baxay ninkii sidaa wax ku guursaday xaflad buu sameeyey guriguu diyaariyey gabadhii meher nisfulmahri ay yeelatay hadduusan reeraysanba de fasaxa marka la yidhaahdo xoolihii iyo khasaarihii yaa laga rabaa ciddii u qarisay hadduu ninkani iyada la xiriiray oo iyadu uqarisayna iyadaa laga raba hadduu dadkeeda reerka weydiistay ile marar badan baa gabadhoon la arag reerka la weydiistaaye uu reerkooda weydiisto ay hoosta ka geliyeenna kharash waa inay iska bixiyaan walidaalika cumar waa kuu leeyahay nin kasta oo kuqumsada haweentoo waalan ama baras qabta ama judaan qabtaay famasahaa falahaa sadaaquhaa kaamila neerkeedii oo dhamaystiran horta way leedahay iyada wadalika gurmun lizawjiha calaa waliyiha weligeediina wuxuu u dandhabayaa zawjkuu u dandhabayaa wuxuu le halkaas guri hala ii qale ii qariyey waa man gashanaa falaysa mina qaacidada qiyaaskana way keenaysaayo qofkani xoolahan ka baxay qarab iyo maslaxa iyo manfacu ku bixiyey meelaan manfacadii jirin qarinta aad u qarisay baa sabab liitlaafi maalihi u noqotay qofku qofkii sabab ugu noqdo qof kale liitlaafi maalihi bigayri xaqinna qaacidada fiqhu damina u gudaya darteed baa dumina wa urin qofkii uxanqariyey sawaun kaana bihi ha qaba mila dalika alcayni am la isaga laftiisaana ceebtaa ha qaba mayuusan qabin hadduu qabo maxaa loogu ogolaaday qofku naftiisa wuxuu ka aqbalaa wuxuusan qof kale ka aqbalayn wax kastoo cuyuuboo naftaada aada u sabirto ama naftaada aada qabto qof kale kama aqbashid saasaa asala qabciga bunyaadanka walidaalika waxaa laga yaabaa adu candhuufiyo xaaka aada tuftay kama yadarsatid laakiin mid dadka kala tufana taasoo kuma kala duwan caruurtadiga sakaladaas ku kala duwanta markii aad xaajo gudanayso ado gacantaada waa isku dhaqdaa soo maa mid kale ma ku dhaqi kartaa ana qofku waxa cuyuubta isaga xaggiisiya naqsiga sida uu nafsiyan u aqbalo cuyuubta iyo macaayibta kale uma aqbali karo marka mufradii waa qaaima weli walaw xadathan cayb caabkii haddii ay dhacdadi timaado marka la isguursaday kadib iyadoo la isqabo baa mid waashay ama mid judaha ku dhacay ama mid baras ku dhacay marka hore waa la nabad qabay waa la caafimaadsanaa habata alkhiyaaru aydan sidoo kale khiyaarkii waa sugnaanaya hal xaaluu ka soo reebay ilaa an taxdusa alcunnatu ehelnimadu inay timaado bacda an yaaha haweentii markuu u galmooday kadib oo falaa khiyaara khiyaar mala wuxuu leeyahay celinimada marka laga reebo cuyuubtii mushtaraka ahayd ama cuyuubtii khaasa bilmisaaga ahayd ama cuyuubta kale khaasa birijaali ahayd kaljabi in la gooyo oo kaleetiyo wixii lamida ah, habata alkhiyaaru laakiin cunnadaa lasoo reebaya ama cininnimada wuxuu le waayo cininnimada ka dambaysay raganimada waxaa rajo laga qabaa inay suusho fuqaha badanna waa diidan yihiin waxay leeyihin caydun kalcuyuubi fayahbutu alkhiyaaru fiihi kama yahbutu fii gayrihi min alcuyuub cunadana sababo badan baa keeni kara cudur iyo xanuun baa keeni kara khilqo iyo abuur bay ku iman kartaa da iyo waayeel bay ku iman kartaa halkaa waxaa imanaysa marka fuqahada xibaarku wuxuu imanayaa ninkii waayeelka ahaa ee gabadha guursaday gabadha yaa lagu daray waxoogay kadibna hawl gabay xaqulfasli ma dalban kartaa cinda akar fuqahaai nacamha lixuduusi cunnati shaaficiyada ikhtalafuu qaar waxay yidhaahdeen likibarin hadduu yahay gayru marjuwi zawaal maanican raje lagama qabo ibtidaa'imaa laga dhigayaa masaladaa nisaaca wey qaadiga laguu geeyo haddee saa ku qaadiga laguu geeyo qawlkii raajix la ahan ba lagu xukumi wabilaahi tawfiiq waxaa laga yaabaa hadduu madhabka kala qabo wasan qoladan shaaficiyada kuu qeldeyray ahayn si fiican qalinkoodu kuula tagaa laga yaabaa marka duqayda dayarta raadinaysa waa loo dardaarwariyey wain aqara hadduu qirto bilcunnati cilinimada haddii uu qirto ajalahu xaakim marka lasoo dacweeyo ay dacwadeedu timaado dabcan isagii baa loo yeeli sidii cabdiraxmaan ibn zabiib haddii uu inkirana baab baa loo samayn oo dabagal iyo markhaati iyo aطibaa loo raagay si lagu hubsado haddii uu qirtana ajalahu xaakimu qaadigu wujubdihi sanatan sanad min ywmi muraafacati ilayhi maalinka dacwada loo keenay ee dacwada iyo loo soo gudbiyey laga bilaabay intuu diiwaan geliyo wuxuu leeyahay sanad sabir cusub sanad sabirtaasi waa aasaar ka timi cabdiraxmaan cabdillahi bin mascuud iyo cumar bn khataab radi allahu canhu ardaahu cali iyo cusmaan baa laga wariyey qaar fuqahadu waxay leeyihiin walaa naclamu mukhaalifan lahu inkhilaafta ba garan mayno sanadka cillad bay sheegeenoo waxaa loogu bedelay dadka bini aadamka ah tarkiibadiisu iyo jirkiisu waa kala duwan yahay qaar qabowba u roon qaarna kulaylka u roon shahwaduna marar badan jirka caafimaadkiisa iyo shaqadiisa bay la falgashaa isbedbedelka xilliyaduna waxay yidhahdeen bitajriba alqudra cala aljimaaci taasiir iyo saamayn buu ku yeeshaa walidaalika sabar waxaa loo jibdhigayaa afarta xilliya isbedelka sanadka inuu maro oo bal xal uu yeesho hadduu xal yeelan waayo afartii xillina marto kan i rajo male way intaa ka badan gabadha ayaa lagu lugoyni fain jaamaca fiiha intaa dhexdeeda hadduu gabadhii u tago awoodii yeesho falaa faska lahaa fasak malo cilladii way dugtay wailaa falaha alfasku haddii kaloo afartii xilli intay soo wareegaan waxba isku dayi waayo falaha ah, lfasu bay leedahay inay fasaxato bay xaq u leedahay walmuraadu ujeedada bilfawri sabata alkhiyaaru fii fasli caqdi cala lfawrida walmuraadu bilfawri fi lcunnati waxaa looga jeedaa marka caqiiba sanad sanad markuu dhamaado marka hore dacwaday keentay inta hore markay aragtay muddo way iska sugi kartaa bal ninkan seeya hadday yar garan weydo dacway keentay muddaa la xadeeyey sanadku markuu dhamaaday aniga fasak baan rabaa durba inay tiraado w hadday dhihi weydo iska dayso ina dacwoba keeni sanadkiina dhamaado waxna ayna ku haysanin abdalat xaqahaa fi lkhiyaari bule wa waqaca alfas gorkii fasak dhaco oo ceebkii lagu kala yaaco fain kaana hadduu yahay qabla dukuul intaan la isbeeraysan inaan gogol lagu kulmin galmo ka hor hadduu yahay falaa mahra wax maha waa farqiga fasq iyo alaaq aw bacdahu ama bacda dukuuli mar lays arkay oo laysbeeraysay kadib buu fasqu dhacay bicaybin xadata ceeb timidoo dhacday bacda alwaqti marka la isu tegay kadib bay ceebtani timid wajaba musama wixii meher ahaan loogu heshiiyey markii la guursanayay gabadhan intaasaa meher waa la yihi kaas loo magacaabay bay yeelanaysaa aw bicaybin ceeb baa loo fasakay xadasa dhacay qablahu qabla dukuuli intaan la isuga tegin bay ceebtani timid isu tegitaan kadib baana la fasakayaa famahru mali mili mahrulmasal baa waajibaya gabadhan gabdhaha lamidkaa ah, waxa lagu meheriyo oo kale baa gabadha la siinayaa see loo qiimeynayaa naxwi masalka abwaabu sadaaq u inoogu iman doonaa insha allahu tacaala wain sharata hadduu sharfisto intaa hore waa cuyuub labada qof ah oo daati ah cuyuuban daati ahayn baa jira oo xukmi ah macnaha waa cuyuub la taaban karo waxna waa cuyuub xukun ahaanahoo axkaami ka dhalanayso waxaa kamid a ah wain sharata haddii uu shardistay annahaa xuratun inay tahay xornimaa loogu meeliyey gabadhii ninkii fabaanat amatan inay addoon tahay baa caddaatay wahuwa isaguna miman yaxilu lahu wuxuu kamid yahay dadka ay u banaan tahay nikaaxu amati addoon inuu guursadana way u banaanay takhayara isaga khiyaarmay horta addoonta guurkeedu laba sharti buu ku banaan yahay ninka inuu ka cabsado zina inuu ku dhaco iyo inuu naag xor ah waxuu ku guursada waayo suuratu nisa baana lagu sheegayo waman lam yastatic minkum طawlan an yankixa almuxsanaati almuminaati famima malakat aymaanukum shardi hore waman lam yastaticdaa wey shardiga labaadna gadaal baa laga yiri dalika liman khashiya alcanata minkum qofkii zina ka cabsada iskale waxay saas tahay wa an tasbiru kalla inaad iska badbaysa addoon mursigeed baa ka fiican addoonta addoonta intaa taqaanaan hadda maaha tii lalahaa wey taadi intu addoonta waxaa laga helaya xalaasta haddii qofku labadii shardi laga helay laakiin markuu guursanaya anu qof xoraa rabaa loona qariyey takhayara khiyaar ku yeelan maxaa khiyaar loo siiyey inuu addoon guursadana way u banaanay wafasl nikax uu iska daayo nikaaxiisu ansaxaya haddii uu khiyaarkii shardigiisii la waayeyna wa an tasbiruu lakum ta uu ka doortana imuunan ku talageline khiyaarkadaa la siinayaa liannahu darar bay leedahay wa an tasbiruu khayrun lakum waxaa loo yihi riqigu waa cayb xukmi ah ee cayn xisi a ah maaha cayn cuyuub xukmiya xisi a ka dhalanaysa axkaamteedo ilmahaagii de ninkii addoontan lahaabay addoommo leeyahay noqonayaa walidaalika raqiiqa marka lagu yidhaahdo dhinacyada qaarkood huwa ashbahu bilmaali minhu bilinsaan leanna xoolaha neefka gadig wuxuu dhalo yaa iskale hasha hasha midigtay dhasho ninka hashale baa mise ninka awrkeeda haday ninka hashale baa le addoontu ilmahay dhashana waa xoolo nin leeyahay ilmahay dhasha ninka iyada ahaa baa leh fii milkihi wey riqan waxyaabaha shabahay mid tahay wain sharata hadii uu shartistay annahaa amatun inay noqoto hadduu cagsi shardigu ahaayo naagtu markuu guursanayay addoon buu weydiistay dadkii fabaanat waxay ku cadaatay xoratan xor bay noqotay gabadhii loo guuriyeyba gabadh xoray noqotay aw lam yashrid ama waxbaba ma shardisan xor baan rabaa iyo addoon baan rabaana midna ma dhihin meeshuna labadaba way joogaan haddayna addoonba jirin automatic xor bay iska tahay innaga oo kaleeto hadda anigu gabadh xor aan rabaayon addoon ahayn uma baahnin wayo addoonba ma jirtaba haddayna meesha addoonba jirin laa xaajata lishar laakiin waxaa laga hadlayaa mujtamac iyo biio ay addoon iyo xorbayaa joogaan haddaadan waxooga shardi xiranin ani gabadhaasaan rabaan baa ti xorbaan ma addoon baa shaqadaada ma ama gabadhaasaan rabaa bishardi xor inay tahay addoon addoontaasaan rabaa baa ti addoon daydaybaa lahayd waa lagugu meheriyo xor bay noqotay falaa khiyaara khiyaar mali markaad addoon rabtay xorna ay noqotay wax ka fiican baa wad khiyaar ku yeela waxay radiku wuxuu rabay wax ka fiican helay khiyaarku naqsi iyo ceeb baa loo helaa loo babaluba lagu siiyaa wax ka fiican oo ka fadli badan baa gacanta lagu geliyey falaa khiyaara waa suurada hore suurada labaad ee awlam yashid adigaa tafriidka sameeyey adigaa maxaabi fiirsanin oo marka hore kala soocanin mar haddaan adigu isdayacday ee riwalba shiralka isdhigtay baa lagu gawracaaye adigaan shardi xiran saa darteed wax dembi oo lagaa galayba ma jirto iyo wax qalad lagaa galay waintasawaja cabdin adoon baa guursaday amatan adoon hadii laba addoomaa laleeyahay la isu guuriyey fa waa la xiray gabadhii baa xor noqotay marka horeba gabadhu hadday xor tahay nin adoona meher uma qabto meel qabanma in adoon la oga leanna gabadha nafaqaad baa waajibaya ninkana waxba ma milkiyaba isagaaba laleeyahay nin isaguba laleeyahay muxuu nafaqay man yunfiq calayha iyada iyo ilmeheeda yaa nafaqaynaysa walidaalika na gabadh xorihi nin addoona lama ogolo ayib way addoonnimay isku qabeen kadib way way xorowday falahaa waxay leedahay an tafsaka nikaaxahu nikaaxiisa inay fasakdo cala alfawri degdeg min gayri alxaakim iyadoon qaadi u baahnayn waa qisadii bariire iyo mugiif wey addoomanimay isku qabeen xilligii nabiga calayh salaatu wasalaam bariira xorowday nabigay u sheegtay waad xorowday iyo maxaa ii furan khiyaar baad leedahay bui waad fasaqan kartaa markaasay ka fasaqatay mugiifna aada buu u jeclaa dad iyadu u jeclaa iyaduna isagay dad ugu necday waxaa ka dhacday janna kii luqada ay jireen culliqtuhaa caraban waculliqat hayri waculliqat ukraa dalika rajul naag baa ka daba dhacay iyadana ma arki karteen nin kale ka daba dhacday ninkiina iyada ma arki kareen naag saddexaad bu ka daba dhacay marka faraqaa lisaystaa tariyo waayo weeye faraqaa lisaystaa wy qofba qofbu ka daba dhacay aan helin isagii meeshay marta uu daba socdaa ilaa nabi intu isagii u naxay iska ooyaya uu yihi namaa u naxeed ninkan markaas rasuulka ilaahi amar miya markaas yidhi may amar maha waa tala ma rabaysid ninka isagoo daba ooyaya nabi waa kii adeerkii cabbaas la cabaaso cajiibna la yaabtay buu suu mukiif bariire u jecel yahay bariire say mukiif u nacab tahay bala yaabtay oo ma arakay wayda aslama hadduu islaamo axadu u zawjeyni labadii isqabay midkood baa islaamay alwataniyeyni labadii sanam caabudka ahaa aw ilmajuusiyeyni ama labadii dab caabudka ahaa gaaladu waa afar qayb shan qaybood ninka gaalka la yidhaahdo gaalnimadiisa diintiisu maxay tahay marka la yidhahdo waa shan mid waa kitaabi yahuud iyo nasaara waxay duwinaha noqdeen midna waa majuus qolyaha dadka caabudo wey midna waa watani oo dhagax iyo xidig iyo geed iyo wax kaluu caabudaa intaa waa imis midna waa murtad afar soo maaha midna waa nimanka daariyiinta la yidhaahdo inaguna cawaamka aanu naqaano waxaa una rumaysnaa kuwan waxba rumaysnayn hadda dee maxay yihiin qiimaysan yihiin marka la yihaahdo iyaga laftooda markaad isweydiisa kuusoo koobi hal erag nin soomaaliya waxaa la yihi cayb badnaa oo waxaa la yihi cayb ugu darana dad ku cayba maxay tahay daas wuxuu yihi waxba yar cayb ugu darana caayo waa waxba yar iyaga markaad tiriado diinteed haysataa maxaa tahay aniga waxba a kudhi de waxba waa waxba waad rabbiga waay rabbi maxaa la dhahaa kuli diin ma rumaysan tahay diin maxaa la dhahaa yaa ku abuuray ma aqaan magaa dhimata xaggeed aadi ma aqaan maxaad rumaysan tahay anaa is rumaysan gaaladuna hadda intaa diinlaawayaasha ah qaab maxkamadaha loo dhaariyo ka duwan baa jira dadka diimaha haysa dadkan aan diimaha haysanin waa lagu khiyaarka dadka maxkamadaha gaalada markaad tagto diintaadaad ku dhaaran baa lagu dhihi maysa diin laawanimaad u dhaaran diin laawo waxaad ugu dhaarantaa waxa la yidhaha idhu idhu markii aan gadgadinay qoda iyo xeraday baan dhaafin weyne qoda iyo xeraybila ku dhaarto baan dhaafin weyne wa macno uga dhow oo islihaana idhu way tahay inaguna soomaalida waa naqina fadha iyo xerada in lagu dhaaf diin kala ma ah aidu waxaa weeye waan samayn aniga shaksiyadaydaan ku dhaaranaya martaa wax noogala dhawaan waa wey marka wataniyiintuna waa kuwaan kitaabigana ahayn ilaahiyadana caabuda dadna aan caabudin iyo majuusiyiintii aw aslamat way islaamtay almar'atu haweentii baa islaamtay wazawji ninkuna yahuudiyun ow nasraaniyin wey ninku kitaabiba ha noqdee naagtii baa islaamtay aw irtadda zawjaani lmuslimaan ama labadii muslimkayde isqabay baa isla biddoobay aw axaduhumaa ama midkood baa biddoobay intaasoo suuray isu soo celi laba isqabay baa midkood islaamay ama midkood gaaroobay midkood baa hadday muslim ahayen ama way wada gaaloobeen ama midkood baa gaaloobay ama hadday gaalo ahaayeen midkood baa soo islaamay ama naagtii baa soo islaamtay hadday kitaabi ahaayeen fain kaana hadduu yahay qabla dukuuli intaan laysu galmoonin galmo ka hor hadday yihiin tacajalat ilfurqatu kala tagii waa degdegayaayo markaasuu caqdigu ku hayaa bimacnaa ikhtilaafu diinkani ka alaaqi wey sidii alaaqi oo kale u noqon alaaqaha laakiin farqi hada udhaxeeye haddii hawaaniya nin isreeraysta ay isfuraan cidday gashaa sawmaa ay rajco furan tahay haddii ay laba reeroo isu mehersanaa isfuraan oon is aragna famaa lakum calayhina min ciddati wey sababulfurqadii furqadii haddii la helo wax ciddadii jiidana uusan jirin xaalatu alaaqi markaasay baaba-ina noqonaysay tanna haddii sababul la helay wax baashii jiido oo dukuuloo ka horeeyana uusan jirin intaha almawduuc labadaa waa kala ajnabi ko wain kaana hadduu yahay xadadkan dhacayna bacdahu bacda dukuuli hadduu yahay tawaqafat waxay ku istaagaysaayoy sugaysaa calaa inqidaai ciddati ciddada intay ka go-ayso haweentii way sugaysaa ninka fain istamacaa cala alislaami hadday isugu yimaadaan qabla inqidaaihaa ciddadu intaynan goyan daama nikaaxu nikaaxi waa daaimaya wuu jiraya wailaa xukima haddii kale waa la xukumi bilfurqati inay kala tageen min xiini tabdiili diini markii diinta la bada laga soo bilaabo halkana wuxuu ka hadlayaa haddii ay reer isu ahaayeen kadibna ay hawee soo islaamaan midkood ama gabadhii soo islaamtoo ninkii kitaab yahay ama ninkii iyo haweentii midkood hidoobaan diinta ay isugu iman karaan ee keliya ee la ogolyahay waa islaamnimo murtadka diintiisa loo ogolaan maayo ahlulkitaab iyo majuusiyo waddanigii soo islaamayna dib baan ugu noqon sharcan la ogolaan maayo waa dee sulta iyo xukum islaam jiro wey mar hadday sidaas tahay intii ciddadu socotay luzuuman wujuuban way sugi nin kale ma buxsan karo ilaa waktigii ciddadu ay dhammaato hadday ciddadu xeer tahay hadday shuhuur tahay iyo hadday xamli uur tahayba baabkeeda lagu tegi doonaa masalada asal ahaan waxaa loo daliishadaa xadiis asaxay ah iyo mid kaleoo dacfi ku jiro ay fuqahadu badanaa keenaan xadiidka asaxay waa qisadii abulcaas ibni rabiic iyo zaynab binti rasuuli illaahi sal allahu alayh alih wasalam fi lcahdi maki buu qabay intaan la kala xaraantinimayn mana unan soo islaamin isagoo sidii ah bay iyadu soo hijrootay sideedaba guulka ragga muslimka iyo dumarka dumarka iyo muslimka iyo ragga gaalada ahna bacda alxudaybiya baa la nasakhay oo suurat lmumtaxina markay soo degtay laa huna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna yahay xilligaa mudda kadib buu awlcaas ibn rabiic reerkana reerkiisii buu noqday riwaayadana caqdi jadiida loo sameeyeyna waa daciif oo ma wax caqdi jadiida isagoon loo samayn bay binti rasuulilahi zaynab reerkiisii sii noqotay mar hadday sidaas tahay caqdigii ilaa horta inqidaab cidda waa wujuuban inay sugto bacdaha caqdigii ma sii jirayaa qowlaani liahli lcilmi raxmat ullaahi calayh daahirka nusuusta kaasaa u dhow qolana waxa leeyiin caqli jadiid buu u ayaayo riwaayada daciifkay codsanayaan wain aslama hadduu islaamo calaa aktaraa wax ka badan min arbacin afar afar naagood ka badan isagoo qaba sidii boqoradan afrikaanka ee hadda jira buu soo islaamay ikhtaara arbacan buu dooranayaa minhuna kamida qof muslim ah afar ka badan looma ogola khasaaista nabigay kamid ahayd calayhi salaatu wasalaam walidaalika fankixu ma taaba lakum min annisaai matna wa hulaata warubaaca baa ilahay ku ekeeyey nabiguna waa fasiray oo sala allahu alay alih wasalam laba dhacdaa asaxday ah xilligiisii mid waxaa soo islaamay nin la yidhahda ilaa ibni salamata thaqafi isaga oo qaba toban nacgo nabigu wuxuu yihi ikhtar minhuna arbaca afarun ka dooro faariq saairahuna inta kalena siida waxaa kaloo soo islaamay nin la dhihi jiray qays ibn alxaari oo sideed qabay nabigu wuxuu yihi ikhtar minhuna arbacan afar ka doora inta kalena faraha ka qaad ninku sidoo kale hadduu la soo islaamo haween aan islaamka lagu wada qabi karin sida laba walaala isagoo qaba ama gabadh iyo edadeed iyo habaryarteed ikhtar ixdaahuna waana dhihi mid dooro nabigaasaa u fasiray calayh salaatu wasalaam afar ka badan lama ogola masaladan waxay ka mid tahay masaa'ilka ay ku kala duwan yihiin qofka asalkiisu muslim yahay iyo qofkaan asalkiisu muslimka ahayn furuuqda udhaxaysay mid tahay markay muslim wada noqdaan tasarufaadkii dhacay qabla alislaami iyo tasarufaadka bacda alislaami waa kala laba ninkii sideed naagood isagoo muslima kadib guursada hadday tartiib u kala horeeyeen afarta hore asixi inta kalena asixi mayso wuxuu kula saxdana waa xad iyo zinow hadduu fii caqdin waaxidin sideeddaa gabdhood baan ku meherinay sideeddaba waan aqbalay yidhahdana batala fi ljamiic dhammaantood waa burayaan laakiin haddii uu shalay isagoo gaal ah sidaa ahaa afarun buu dooran afartaa caqdigu saxiix wey mal ninkana ah markuu muslim ahaa diintiisu ma ogolay ninkana dee diinta markuu haystay diintiisa u ogolay walidaalika guurka sidaasa caruurtii uu sideed iyo tobanka ka dhalayna maalinkaa uu islaamay ka horna waa caruurtiisi waa loogu abtiray laakiin sideed naagood oo waraqabaan ka qalay muslimna waan sheeganaya dee afarta dambe waladuzina w afarta dambe waladuzina w marka farqiga waxaa keenay tasarufka iyo ficilkan binaan cala lmuctaqadaati baa keenay walidaalika waxaynu niraa ama dhihi doona marar badan islaamka laftiisa dhexdiisa cala lictiqaadi wey ankaxa alfaasida wain qulnaa yujadad laakiin maadaama xalaal uu rumaysnaa abata bihi nasab binaa calaa muctaqadi waxaa lamida shubha nikax shubhada lamida masalada haddaba ankixada hubuutu ansaab iyo aafaarta ka dhalata ictiqaadaadkaas saafaad weyn ku leh masaa'ilka amwaashana waa sidoo kale walidaalika cumar markii dimadii loo keenay khamri dacsado oo laga soo qaaday baaldiyahay oo jizye loo qaaday u celiy rugulluhum baycaha wakhuduu minhum amanaha iyagay diintooda ugu banaan tahay inay gadaan annaga noo banaan mar hadday gadaan annaga lacag inaan ka qaadana waa noo banaanta walidaalika gaalku hadduu soo islaamo oo muraabi riba ribaqaata uu ahaa xoolihiisaas laba lala hadli maayo la taaban maayo mucaamalada uu kula mucaamilo xoolo fii caqiidatihi wa diinihi xalaal mucaamalo kuwa uu ka keenay adi laakiin diintaana xalaal ku ahayn adiga xaraam kuguma ahola inaad kala macaamisho maadaama isaga caqiidati iyo diintiisa ay xalaal ugu tahay laakiin adiga xoolahaasoo kaleeta haddaad ku macaamisho oo adigu beecaasoo kala samaysa ribada iyo khamriga iyo sigaalka iyo daroogada adiga xaraam bay kugu noqon laakiin isagii sameeyey xoolihiisa waa kula macaamuli karta walidaalika noocsa yahuudu adkaaluuna lisuxti bayey wuu la macaamuli jiray xataa maata dircuhu marhuunun cinda yahuudiyi marka masaladu marba jeeda waxooga way jiidatay furuuqda tasarufaadka dhaca binaan cala alcaqiidati wadiini labada qof saamaynta ku kala yeelanaya bay lamid kitaabu sadaaqa halkan meherkii gabdhaha la siinayay buu baabay halkan waxaa laga hadlayaa ti ilaahay waatu nisaa sadaqaatihina nixra gabdhaha mehedkooda siiya innaga soomaalida haddaan nahay caqdigana meher baan dhaxnaa xoolaha gabadha la siinayana meher baan dhaxnaa kan waa xoolihii laakiin culimadu caqdi nikaax iyo sadaaq iyo mahar baa isku mida sadaaq iyo mahar waa laba era isku mida almahar wasadaaq yusanu waxaa sunno oo fiican waajib ma aha tasmiyatuhu sadaaqi iyo meherkii in la magacaabo fi lcaqdi marka caqdiga la xirayo marka wax la meherinayo waxaan waa ciwad la kala qaadanayo ciwadkan maaliga ahna waa maali ciwad iyo wax waxsbedel kala qaadasho iyo xoolo iyo hanti dad dhexmaraya wey asalku waxaa weeye in marka hore la ysla ogolaado oo can ridaa ku dhaco laakiin waa sunnee waajib maaha haddaan la magacaabin dariiq kalaa jiro uu ku sugnaado fain lam yudkar haddaan la sheegin meher lam yadura sixada caqdiga dhibi maayo oo ilaahay baa wuxuu yihiba laa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisaaa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida wax dembiga ma laha gabadha haddaad furtaadon taaban ama aan wax meher hore u magacaabin waa la furayaa meher hore loo magacaabayna ma jiro dalla calaa صixati اcaqdi caqdigu waa sixada kusay walaa yuzawiju ma guurin kara ninka ibnatahu sagiira gabadhiisa yar een qaan gaarin biaqala wax ka yar min mahri mili iyadoo kaleeta waxaa lagu meheriyo ka yar meher looma dhigi karo walabnahu sagiir wiilkiisa yarna uma guurin kareen qaan gaarin biaktara wax ka badan min mahri mili gabadhaasoo kale waxaa lagu guursada ka badan kama bixin karo fain facala haddii uu weligu yeeho baطala lmusamaa waxaa la magacaabay waa burayaa saxa alcaqdi waa baطala lmusamaadi oo wajaba mahru mili baa waajibaya halkan wuxuu leeyahay ninkani bilwilaayu ku guurinayaa ama gabadhiisii yarayd buu ku guurinayaa ama wiilkiisi yaraabu bilwilaayati wuu guurinayaa aslan qadiyatu tasarufi lwilaaya wax kastoo aada weliya mas-uul ka tahay tasarufaatuka manuutatun bilmaslaxa qofka aada u shaqaynayso maslaxadiisa wax ka duwan laguma ogola mahalumasal ka ka yar gabadhii inaad usoo qaado lama ogola ka badan haba laga quli dee kaa yeelaan ka badan u reerie laakiin waxay u dhigantay value iyo qiimaheedii hoosna uga dhigtaay waa tasaruf ligayri maslaxatiha adna idan ma qatin wiilkii yaraa igu guurinaysay haddaad mahrul masliga ka yar ku waajibin karto u riixriix laakiin ka badan inaad saarta kharash ah maslaxad iguma jirto wax baraayo oo dabada ka wado oo shahwo ilmaha qaan gaarin cayrinaysana ma laha waxaad haddaba qiimo ka badan oo isagii u qiimatirayso oo wixii wax ka weyn ka qaatay isagii baad hoos u dhigtee qiimidii qiimihiisa hoos ugu dhigaysa culays ka badan u saarayso maslaxadiisi maaha tasarufkaaga ama maslaxadii sagiirka iyo sagiirada waafaqsanayna qadarka dararka ku a saas darteed ariiqadii kale haddaan la magacaabin loo xadidi lahaa iyo mahlmasli baa la aadi walaa yatazawaju safiihu ninka safiiha ma guursan karo walcabdu adoon biaktara wax ka badan min mahri mili gabadhan oo kale waxaa laga guursada ka badan adoonku kuma guursan karo maadaama maadaamuu adoon yahay zawaajkana idan loo siiyey qadarkaa ka badan kuma guursan karo haddaan sayidkiisu ogolaanin safiihana waaba qofka xoolaha tasarufka aan loo ogolayn laakiin weyn isna sidii sadigii baa mas-uul laga yaho tasarufku isla maxaa meher noqon kara wa maa jaaza wax kastoo ay banaanaato an yakuuna tamanan inuu wa lacag wax lagu gatan noqdo wax kastoo wax lagu bedelan karoo lagu iibsan karo jaaza jacluhu in laga dhigaa banaan sadaaqan ama ha yaraado ama ha badnaado badnidu xad ma laha haddaan nafsada caama ka dhalanayninoo maamul iyo dawladii intay guurkii xayiro aynan xakamayn oo ilaahay baaba yiri wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahuna qintaaran maalbadaan aad siiseen u badan karaa qays ibn haabit eh, ninkii haabit ibn qays ibn shamaasna waa kii haweentii markii ay tiri haysii daayo beer dhab oo buuxdo uu lahaayoo mehel u siiyey u celisay wax yarna wuu noqon karaa faraasi bir aan noqde nabigu ninkii u yimid gabadhii yidhi zawijnii ha guuri yidhi nabigu wuxuu yihi acsihaa tawba mara sii meher uga dhig wuxuu yihi laa ajibu maba haysaba mara aan meher uga dhiga maba heli kara nabigu wuxuu yihi acsihaa khaafi idhab faltamid shay shayan wax uu soo raad baa soo jiireeyo waa soo noqdayo waxba waa soo waayey nabigu wuxuu yihi actihaa walow khaataman min xadiidin faraati birana ha noqota waxsi waa warwareegayo faraati birana waa soo waaye markaasuu nabigu wuxuu yihi qur-aanka ma taqaanaa haa intaasaan aqaanaa qur-aanka inaad bartaan ugu guuriyey ilaahay baana ina amray oo yihi waankixu ayaama minkum والصالحيiن مiن عibaadiكم وimaaئiكم in ykunu فqaراءa yunihim الlah min fdl inta nimaa waxay samaysan gabar la siiyey alla wax siiyoo la mahdiyey fara badanta inta nin xoogay hantinta loogu xishayna faraha loo gutay oo la shallaayey way badan tahay xooluhu qiimo male qofka shaksiyadiisi iyo diin iyo dabeecad iyo quality iyo qiimihiisa baa waxgala mid baaba laga yaabaa kaa aan waxaysanin uu kaaga baarisanaada kuwa wiilaloo badan oo dhashay baa dhici karta inagu laakiin curfigeena muxuu yahay wiilka waa la kabaa isagoon waxba haysanin baa loo guuriyaa waa la kabaa xoolaa lagu bixiyaayo reerkaa lala biiraayo meel baa la gaarsiiyaa gabadha laakiin lama kabo weli baada cadaaladara idin u muuqato gabadhu si guur wiilka ugu baahan yahay bay ugu baahan tahay wiilkana suu gabar fiican ugu baahan yahay bay wiil fiican ugu baahanta haddaad mid fiican aragto xoolaha risiqa ilaahay baa saad wiilkaagaba gabar fiican haddaad aragto aada ugu qiiroon lahayd eed qoorka ugu ogan lahayd waxay kharashka tahay ka lafteen iyo dul dhulkaan soo galay aad u dhihi lahayd tan inaad dhahda lagaa rabo marka sadaaqu haba yaraada hadduu rabo ninka nabigu u guurinayay gabadha walaw khaasama min xadiidin falaati bulaaya laakiin dhalinyarada haddii waxga di xusalka laydinku hadhufto waxma haysita la yidhaahdo iska yar tartiib ilahay baa walystacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli idinkana haka boodina takala ayaa laga badbadina axaadiis bay ku daraan culimadu walow khaataman min xadiidin faraati saa darteed maa jaaza an yakuuna amanan jaaza an yakuna jaaza jacluhu sadaqan sawa xadiid kale ay ku daraan oo dacf ku jiro uu ku wareegaya nin xilliga daciifka oo caasim bn cubaydillahi la yihahdo wuxuu yihi leeya xadiidkoona gabar baa nabigu u timid nin la socdo markaasuu wuxuu yihi gabadha maxaad meher u siinaysaa markaasuu yihi laba karo igu guuri bu i zawijniha bin calayn laba kabood baan u xidhay laba jaabood baan usoo gali igu guuri waay leeyihin xadiidku wuxuu le nabiga wuxuu yihi aradiki min nafsiki wa maaliki bin calay naftaadi iyo maalkaagiiba labada kabood baad ku aqbasha ku rabtaa ninka miya markaasa waxay tihi nacam haa uu guuriyey xadiidka bacdi baa ku jira laakiin macnaha wax yarna ha noqda uu tilmaamayo kii hore sanaa ku yilnay walow khaataa min xadiidin baa kaga filan wayajuuzu waa banaan yahay meherkii xaalad hadda in la dhiibo miiska la saaro wa muajalan dib in laga bixiyo labadaba in lagu heshiiye way banaanta waa caqdi mucaawade xaal iyo dayn labadaba waa lagu kala gadan karaa mid la dib dhigayo mid hadda la bixinayo kii lagu heshiiyaba dhib malaha wa caynan shay daatalahoo cayn le inuu noqdo wa daynan waxun la tilmaamay oo qor anaad igu leedahay ah wa manfacatan waxaan cayn ahayn oo manfaca inaan noqdo wax cayn lahoo kan la yihi way banaan tahay waxuun la tilmaamay oo anaa kuu keeni ana way ku banaan tahay waxaan maal ahayn oo cayn ahayn oo manfaca aha way ku banaan tahay oo ninkiiba qur-aan bar baa loogu guuriyey umu sulaymna abu talxa islaamnimadiisay meher uga dhigtay oo manfaca wa tamlikuhu way yeelataa xoolahaas bitasmiyati maalinka loo magacaabo bay yeelan milkigeeda wuxuu galaa markii lasi markay yeelatee la yihaahdo intaasaa meher kuwa ama cayntaasaa meher kuwa wa tatasarafu fiihi waxay ku tasarufi kartaa bixin iyo gadib iyo iibinna bilqabdi markay guddoonto ilaa masalat alcafi maahan inay ninkii ka cafido guddoon uma baahan laakiin hadday rabto inay qof kala siiso ama ay gabdo waa inay guddoontaa marka hore waa nabigu wuxuu ka reebay nahaa can bayci maa lam yuqbad ama laysa cindaka ama maa laa yamlik milka dhamaystiran ma aha milkiga hore wayastaqiru meel kugu sugnaadaa bidukuuli galmada aw bimowti axadihimaa midkood inuu dhinta qabla dukuuli laba xaaladood meelka gabadh way yeelan waxna lagama dhimi karo haddii ninkii iyo haweenkii ay isreeraysteen hal marna ha noqoteen meerkeedoo kamil ay leedahay haddiiba ninkii uu geeriyoodo ama iyadu ay geeriyooto xataa iyadoon gobol isku arkinna meherkeeday leedahay ilahay baa subxana watacaala uu tilmaamay labada qaadooto horo markuu yihi wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahuna qinaaran falaa taakuduu minhu shaya ataakuduunahu buhtaana waisma mubiina maxaa ka dambeeya wakayfa taakuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacd idinkoo jirkiinu isgaaray seed qaadanaysaa waakadna minkum misaaqan cadiim sunaduna saasay ku amaa qadiyada dhegeerida ah waa xadiidkii ibni mascuud waxaa loo keenay nin geeriyooday gabadhu ay ku mehersanayd nugulayna isku arag markaasuu wuxuu yihi meherkeeday leedahay ciddana weygeli kale waxbay ku leedahay wuu ijtihaaday nin baa u yimid oo wuxuu yh cabdillahi mascuudo waxaan markhaati ka ahay in qisadan oo kale oo gabadh reerka iyaga ah loo keenay nabi maxamed gabadh bircabdurwax bin shuwaashik la yihahdo markaasuu sidaa aad buu xukumay mascuud aad buu farxay w ijtihaadkiisii nas nabiga u waafaqay ayuu aad u farxay iyadana labadaas meerka waa sugnaadaa walahaa waxay xaq u leedahay an tamtanica ninka inay isu diido min tasliimi nafsiha nafteeda inay u dhiibto ogolaato inay isu diido xaq bay u leedahay xataa taqbidahu ilaa meerkii ay guddoonto in kaana xaalan hadduu hadda bixis meherka lagu heshiiyey hadda inuu bixiye hadduu ahaa horta ii dhig reernimaso igama rabtid gacanta igu shub inay tiraahdo oy shardi ka dhigta xaq bay leedahay waayo waa xaq iyo deynay leedahay heshiiskuna xaalan weeye hadda in la bixiya haddii ay arintaa arrintaa ka ilduugto ama marka horeba iyada ay la qumanaan weydo fa in sallamat nafsahaa hadday dhiibtay ilayhi ninkii oo fawasiiha uu tago qabla alqabdi intaynan meelkii ka guddoomin saqata xaquha xaqeedii waa dhacay min alimtinaaci isu diidadah inay isu diiddo meesha way ka baxday e marka hore adi ma fasixino baabkan adaa furay dib uga xeli karti imtinaacu awal maray leedahay meesha haddii la dhaafo meelkayila ad isiisay waa kuwan ku diidi iyo kuma ogoli laga ogolaan maayo way waradun hadday timaado furqatun kala tag baa yii min jihatihaa xaggeeda iyadaana keentay kala taga qabla dukuuli intaa laysuba galmoon bian aslamat way islaamtay isagaa gaal buu ahaa aw irtadad way gaalowday isna muslim buu ahaa saqata almahru waa dhacaya hadday sababta furqadu xaggeeda ka timaado oo furadani fura ijbaariya ay tahay wey oo fura ijbaariya tan ikhtiyaariya maaha iyadoo qaylqayliday buu furay maaha ficil ay samaysay baa in fasaka alcaqdu caqdigii go-ay wey ka ikhtilaafi diini way ka soo islaamta way ka gaaloobay aw waradad ama waxay ka timid min jihatihi dhinaciisa bianna islama isagaa islaamay aw irtada ama waaba gaaroobe diintii uu ka baxay aw alaqa ama wuu furay saqaa nisfuhu nus baa dhacaya wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna fama wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidata fa maa faradtum wayarjicu binisfihi niski kalena wuu ugu noqonayaa inkaahua ninka waxaa laga hadlayaa nin xoolihii wada siiyey meerkii wada wada siiyey haweenkii xaalan ahaa ee uu ku wada wareejiyey markay meerkii qaadatay bay jiq xaaladdu noqotay isagiibaaba isbedelay ama iyadiibaa isbedeshay xaaladdaa laga hadlaya hadduu xaggiisa ka yimid nus xaq ma laha nuskii kalena uu ka daba tegaya wayarjicu wuu noqonayaa binisii nuskiisii kale in kaana baaqiyan bicayni hadday xooluhu bixiye laftoodii wili sii joogaan iyagii iyagiibuu qabsanaya qaadanaya wailaa nisfu qiimatii kuwii haddaynan joogin qiimihii uu bixiyey kaamilka ahaa nuskood baa la qiimayn qiimihii waa la siinaya aqala maa kaanad markay u qiimay jabnayd min alcaqdi meherkii ila talafi xilligay gacanta ka baxday dhimantay sababtoo ah intay gacanteeda xooluhu ku jireen bidamaanihaa bay ahaayeen saa haddii lagu kala dhintana iyaday ka dhiman lahaayeen walidaalika aqallu shayin qiimihii ugu yaraa waa la gartay waa waajib ziyaadada wax waajibinaya ma jira aqalliga waa waajibay ziyaadadana xujiya daliil looma haya lagu waajibiyo saas ilaaleen fain kaana zaa'idan hadduu yahay xoolihii way joogaan gabadha meherka loo siiyey laysma reeraysan xagga ninkay ka timid gabadhii uu fasaxay nisfulmahri bay qaadatay nuskii kale xoolihii ziyaada ku ah, jirta fain kaana zaa'idan haddii uu yahay xoolihii way joogaan wayna bateen ziyaadadu waa laba ziyaadatan munfasilatan ziyaado kala soocan oo kala madax bannaan xoolihii way dhaleen xariiqaan baa ilma caloosha ku wadayay way dhaleen ilma waa dheeraad sooma neef cusub oo dheeraada wey wakti dheer bayba qaadatay isdaba socodkii xoolihii neef iyo laba iyo saddexba waxbay dhaleen rajaca fi nisi nuskiisii unbuu qaadan duuna ziyaada ziyaada socod male nuskan hadday dhintaan oo saa lagu kala dhinto so iyada kama dhinteen ha wixii ziyaadana isaga sale alkharaaj ugu damaani qaacida alkharaaji bidamaani iyo alurmi bilurmi qaacidadii maaliga ahayd baa la isla noqonaya aw mutasilatan ama ziyaado la xiriirta xoolihii waa cayileen ilmay caloosha ku wadaa wili ma dhalanin geeri waa helay ilmu wadaa geedkii miruu dhalay oo saaran aan wili xilli laga gooyo gaarin iyo wixii lamida xoolihii way cayileen xilli abaaraan xoolaha iyo haska ogeydba aqala maa kaana waa markay caatada tahay haddana waa cayilo yihin maxaa la samayn takhayarat iyada khiyaar leh bayna raddihi zaa'idan isagoo ziyaadadiisa wata inay soo celiso wa bayna nisfi qiimatihi qiimadiisa markay ugu yaraan nuskeed inay bixiso iyada khiyaarka la siino wain kaana naaqisan haduu yahay wixii ceeb baa ku dhacday neefkii waa dhujinayaa neefkii aasiisay wuu fayoogaa waagii hore lakin hadda lafdi ka dhuntinaya takayara ninkaa khiyaar leh bayna akdihi naaqisan isagoo sidaasa inuu ku qaato wa bayna nisfi qiimati iyo qiimihii nuskeed inuu qaato isagoo caafimaad qabay inta la qiimeeya nuskeed qaado ama sidaa ku qaada shilina lagugu dhali maaya bale halkaas ancaa wa ku daynaynaa mahlulmasalka iyo sida loo qiimay exkaamtiisana wallah alam sala nabina maxamed subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka wa